بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف حفظه الله خطأ المجتهد وإصابته وحكسو جري كتاب الاجتهاد والتقليد اجتهاد كتقليد كان كسو مركب مؤلفكم مركب كسو mujtahidka iyo shuruudiisa ayaa halkan wuxuu ku tilmaamaya khata lmujtahid mujtahidka inuu gafo ma gafi karaa wa isaabatuhu iyo isaabadiisa inuu xaqii asiibo taasuu halkan ku tilmaamaya wuxuu ku yidhi ikhtalafa alculama culamadu waxay isku khilaafeen hal kulli mujtahidin mid kastoo ijtihaada ma yahay musiibun mid asiibaya xaqii iyo sawaabkii في المسائل الخلافية مسائل اللي سو خلافي أو مثلا أن المصيبة مثل واحد أصيبه واحد ومدء والباقي انت كلنا مخطئ وكوقفي فقيل وحال يلي كل مجتهد مثل كسو اجتهاد مصيب ومن حق أصيبيا وهو كاسنا مذهب المصوبة كوا وح تصويبية كو الصواب حكمية مذهب كذوي والصحيح قولك الصحيح وحوي الذي عليه الجمهور علماء بدن كود كسوغيهين منهم حاكمين الجمهور كاس الأئمة الأربعة أفرت أئمة أنه ليس كل مجتهد مصيبا متكسو اجتهاد إنه صلاحي من حق أصيبيا وإنما المصيب واحد midka xaqa asiibay waa mid un keliya wاlbaqiyatu mukhطiuun inta kalena way gafayaan maxaa yeele لأn الxaqa xaqii waaxidun mid wey walaa yatacadadu ma tacadudayo oo ma tiroobayo tiro ma noqonayo xaqu mid un ila أnahu hase yeeshee in asaaba haddii xaqii u asiibo falahu ajraan laba ajr buu leeyahay ajrun cala اlijtihaad ajri uu ku leeyahay ijtihaadka waajrun calى isaabaةi اlxaq iyo ajri uu ku leeyahay xaqa u asiibay wain akhda hadduu gafana falahu ajrun waaxidu hal ajr ayuu leeyahay calى ijtihaadihi ijtihaadkiisuu ku وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تاسنا وحوي معناها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم قف كان قرصورها دي اجتهاده أو أصاب حقي وأصيبه أو حقي وافقه فله أجران لبا أجر بركة عليه وإن اجتهد هدو انت أدداله أو أخطأ وقفه حقي كقفه فله waa in kaana ahla liijtihaad hadduu ijtihaadkii ahl u yahay weeye oo u qalmo wailaa haddii kale asagoon ahl u ahayn ijtihaadka hadduu iskaga ijtihaado faina asagu yucaaqab waa la ciqaabaya walow asaaba xaqii haba asiiba eh liannahu maxaa yeeley asaaba uu asiibay xaqii sudfatan si waxa weeye lama filaan ah oo sagaaradii tuuryada la kulantay ah sudfa si yacni muwaafaqatan xaqii buu iska waafaqe un ilahay ma ugu toosiyey bacda an tajara calaa diin illahi markuu diinta ilahay ku dhiiraday kadib bijahli jahligiisa uu dhiiraday mualifku halkan wuxuu ku tilmaamaya mabxadkan masale caan ah oo la yidhaahdo hal kullu mujtahidin fi yani alfuruuci aw fi lmasail alkhilaafiyati musiib yani qof kasta oo mujtahida masaaisha khilaafi ku ijtihaaday ma xaqii buu asiibay oo waxaan uu ku tegey waxa weeye xaqii mise musiibku waa waaxid midka hadday culamada iskhilaafaan midka xaqa asiibay waa mid un aqwaasha ka mid ah inta kalena waa khaa oo xaqu waa mid un mise mid kasta oo qowlkan waa sidaa yidhi oo xukumkii ku tegey wuu asiibaya midin wuxuu yihi waa xalaal midin wuxuu yihi waa xaaraan midin wuxuu yihi waa makruuh midin wuxuu yihi waa mubaax afartan miya asiibaya mise midun waa musiiba waa masalo culamada isku khilaafeen laba qowlba haddana masalada ku jira qowl koobaad waa madhab lmusawiba oo la yidhahdo olada yani mujtahidka ijtihaadaadkiisa ku xukminaya sawaab iyo madhabulmukhaia mukhaiadu ah. waxay lidku yihiin musawibadii waa kuwa qofka mujtahidka ah yani ijtihaadkiisa dhahaysa sawaab saxna wuu noqon karaa khaladna wuu noqon karaa kuwaana mukhaia la yihahda kuwa kalena waxa la musawiba haddaba musawibadu waxa weeye ashcariyada waa ra'yu ashcariya ashaacirada ra'yigooda weeye wlmuctaila muctasilada ra'yigooda weeye wlqaadi albaqilani qaadi albaqilani ayaa ka mid ah waصaaxibay abi xaniifa abu xaniifa labadiisa saaxiib abu yuusuf iyo maxamed bin xasan shaybani iyo alqaadi surayj oo ka mid ahaa aimada shaaficiyada intaas waxay yihiin musawibo weeyaanoo waxay leeyihiin kullu mujtahidin fi lfuruuci musiib mid kastoo furuucda ku ijtihaada xaqi u asiibaya waxay leeyihiin sababtoo ah maadaama qofkan inuu ijtihaaday ilahay inuu ku adoonsada inuu ijtihaado hadduu asiibiya hadduu gafaba waxa weeyaan xaqu waa mid waxay leeyihin xaq wuu tacadudaya waxay leeyihin ilaahay subxana wa tacaala masale kasta xukum kuma leh qofkan mujtahidka wuxuu ku tegay maa xukumka ilaahay ah saasay leeyihin marka qowlkan waa qowl hariiba ah runtii oo laga xoog badan yahay daciif qowlka saxda waa maxay ay culimmadu u badan yihiin afarta aymay u badan yihiin laysa kullu mujtahidin musiiba mid kastoo ijtihaaday maaha mid xaqii asiibay musiibku waa mid un xaquma tacadudo mid unbaa xaqa asiibaya inta kalena way gafayaan maxaa yel aqu waa mid ma tacaduday taas waxay ku dhisan tahay masale kale oo ah in ilaahay uu masale kasta ku leeyahay allah subxana wa tacala masale kasta ku leeyahay xugum mucayan ah xukumka qofkii asiibay ayaa musiiba qofkii xukumka gafana waa mukhti laakiin qofkan mujtahidka ah hadduu asiibana ajir buu leeyahay laba ajir buu leeyahay hadduu gafana hal ajir buu leeyahay suu nabigu alayh salaam inoo tilmaamay hadduu asiibana laba ajr buu leeyahay oo ajruijtihaadi ajrulisaaba ajrkii ijtihaadka ajrkii xaqa u asiibay ayuu leeyahay hadduu gafana hal ajr buu leeyahay oo ajrulijtihaad ah ajrkii ijtihaadka ayuu yeelanayaa su nabig alay slam xadiidka saxiixa bukhaari wariyey nagu tilmaamay ida ijtahad alxaakimu garsoori hadduu ijtihaad u asaaba dabeetna xaq u asiibo falahu ajran laba ajr buu leeyahay waida ijtahada faakhtaa falahu ajrun waaxid hadduu ijtihaado dabeetna u hal ajr buu yeelanaya buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam taasi laakiin waxay imanaysaa marka xadiidkan xadiidkan ah, xujo ku ah qolada dhahaysa kul mujtahidin fi furuuci musiib kul mujtahidin fi furuuci musiib xadiidkan ayaa qoladan dhahaysa almukhaiada dhahaysa ijtihaadku saxna noqon kara khalad noqon kara ay daliishadeenoo maxaa yeel nabig alay slam mujtahidkii ijtihaadkiisa laba u qaybiyey sawaab iyo khata faasaab faahda faasaab faahda maadaama nabig alay slam uu kala saaray ijtihaadkii oo badna uu ku tilmaamay sawaab badna khata uu ku tilmaamay de ijtihaad kastoo qofku uu ijtihaaday sax ma noqon karo waxa laga yaba inu sax noqdo inu khaldanaba dhici karta haddaba tan aan leenahay qofka mujtahidka ah ee xaqa ku dadaalay ama ha asiiba ama yuusan asiibin ajir buu leeyahay ajir haba kala batee waa qofku markuu yahay qof ahl u ah ijtihaadka oo mujtahid ah laakiin hadduusan ahl bu ahayn oo isagoo caami ah oon cilmi labahayn dhaho waan ijtihaadi intii su-aal la weydiiyo iskaga dhufto un dhaho xukunkeedu waa kada sida maanta caamadu iska fatwoonaya maanta caamadu ma fatwoona isma fatwoodaan waa iska fatwoodaan waxaasi waa xalaal waxaasi waa xaaraan kaasi waa gaal kaasi waa kada waxani waa jihaad waxani waa xaq waxani waa hebel waa shahiid masaaisha ijtihaadiga waa weynaa alxalaal walxaraam waa alkufr waliimaan ayay ka fatwoonayaan dadka caamada waa dembiyada waaweyn ee haysta ka mid yihiin ay ku dhacaan maalin kasta ee kabaairta ah ilahi wuxu uhi walaa taqulu lima tasif alsinatkum lkadib hada xalaan wahada xaraama litaftaruu cala allahi alkadib yani alqowlu cala allahi bihayr cilmi waxay ka mid tahay min akbar alkabair dambiyada ugu waweyn bay ka mid tahay haddaba haddii qof aan cilmi lahayn inta u ijtihaado oo uu xaqii iska asiibo ka war ilahay ugu toosiyo sagaaladii toorida la kulantay oo kale dambaabaya mise ajri buu helaya bal ay ugu dambaabaya ajrun hel iska dhaaf wuu dambaabaya maxaa marka horeba inuu xaqaa waxa uu sheegaaba khalad ahaaba wax uusan garan inuu ka hadlo ayaaba khalad ahayd marka xataa hadduu asiiba dembi buu leeyahay in asaaba fahuwa mukhti xataa hadduu asiiba waa mukhti ijtihaadkiisu ku gafay maxaa yeele diinta ilahay buu ku dhiiraday diinta ilahay ayuu ku dhiiraday isaabadiisana waa bisudfa ilahay ma un la kulansiiye mooyaane asagoo cilmi aqoon iyo xikmad uu ku saleeyey ma jirto iyo qawaacidu ku saleeyey iska yidhi waa qowl iska yidhi ra'yi iska yidhi ra'yigaasna waxa lagu tilmama ra'yi madmuuma haddaba labadaa qowl ee meesha ku jira musawibada iyo mukhai'ada qowlka musawibada waa khalad waa laga xoog badan yahay qowlka mukhai'ada sax ah in kullu mujtahidin fi lfuruuci inuusan musiib ahayn oo minhum almusiib wa minhum almukhti waaya qaar asiiba iyo qaar khaldamay labada iskugu jiraa alijtihaadu fi alcaqliyaat caqliyaadkee lagu ijtihaado wamaa dakarnaahu wixii aan soo tilmaanay oo min من اثابه المجتهد المجتهد كي ان لا ثوابنا او لا اجر سين اذا اخطا دو قفو انما هو وحويان في الامور الفرعيه وامور الفرع الظنيه ما لها كل سن واما الاجتهاد في العقليات وحيالها عقليه كل سن ان لو اجتهاد مياه والمراد بها وعلى وجه العقائد عقائدي بل وجه ذاي فالمصيب فيها يعني قفك أصيب عقليات كدحضة واحد هل مدوية قطعا بلا خلاف خلاف الآن ولا يأتي فيها مذهب المصوبة مذهب كمصوبة هل كان إمام ما هيو لأنه محايل لو كان كذلك هذه السلعة أهان لهيد لأدى تاسي وحكين لهيد إلى تصويب المجوس مجوس فإن لو صواب حكمي أي كين لهيد والكفار هي قاردي وليد بعابد كها هي قاردي إن لو صواب حكمي والملاحيد دي كوا بلا الدين كه الدين بان لهين ee ilaahay subxana wa tacala wujuudkiisa inkirsan wahada kana muxaalun waa waxaan suroobayn waama taqliidu taqliidkii miya fahuwa asagoo akhdu qowli اlqaa'il min hayri macrifati daliili malifku wuxuu ku yihi wixii aan soo tilmaanay ee ahaa hal kullu mujtahidin musiib yani qof kastoo mujtahida ma musiiba mise waa mukhti yani musiib nu noqon kara mukhti nu noqon kara masalada aan soo tilmaamaynay waxa weya xagga furuucda xagga furuucda weeyaane masaaisha farciga malaha ku dhisan weya ijtihaadka uu galo waa masaaisha adiladeeda aysan ahayn qaci tahay dhanni ee lagu ijtihaadi karo weyaan laakiin masaaisha adiladeeda tahay qaci ma la dhihi karaa hal kulu mujtahidin fiiha musiib qof kastoo ku ijtihaaday ma mid xaqii asiiba oo madhabkii musawirada halkan ma soo geli karaa maya ma soo geli karo bimacna haddaan si kale u dhigno waxay aan ka hadlayna waxaa weeye waa alijtihaad fi lfuruuc alfiqhiya furuuc alfiqhigeed weyaan ama alijtihaad fi almasaa'il alcaqadiya masaa-isha caqiidada taas la dhihi mahayo sawaab basaa jira lama dhahayo qof kastoo masaa-isha caqiidada ku ijtihaaday xaqii bu asiibeen lama dhihi karo taas macquulba maaha in la dhaho maxaa yeelay horta malifka wuxuu ka cabiray caqiidadii caqliyaad buu ka cabiray taasina waa aa aa weeyaan caqliyaad inuu ka cabira maaha maxa yele aqidadu caqli kuma dhisnaba aqidadu caqli kumaba dhisno aqidadu waxay ku dhisan tahay cala alkitaabi wasunnati walijmac kitaabkii sunadii ku dhisantah waa in daliil cad loo helaa masalada caqiidada ah iyo sunnadii saxiixa ahayd ama caqidada laga qaataa min alqur'aani wasunna asaxiixa lakin lagama qaato yani caqliyaad iyo caqli laguma qaato wuxuu is awlaya mualifku maxaa yeele mualifku caqidada ashcariyada ayuu qabaa sidaa darteed ashaaciraduna waxay ku tageen in caqliga loo adeegsan karo caqaa'ida oo masaa-isha caqaa'ida caqli lagu salayn karo bal ay caqliga ka hormariyaanba naqliga hadday istacaarudaan marka caqliyaadka waxa ugu tilmaamaya waa sidaas waa cilmi kalaamka idin sheegaya hadda ka hor waaya haddaba masaaisha caqadiga ah musiibku waa midun aan khilaaf lahaan madhabka masabada halkan ma soo geli karo maxaa yl hadii aan dhahno qof kasta oo mujtahid ku ijtihaaday masaaisha caqidada waa musiib taa waxaa ka dhalanaysa majuusi kuwa dabka caabudayay inay noqdaan musiibiin maaa loo ku ijtihaada dabkiiba ilah u arkeen oo caabuday marka taasina de waa khalad sidoo kale gaalada yahuudi iyo nasaarada inaan dhahno waxa wey waa musiibiin maaa iyaguna waxay u arkeen xaqii iyo sawaabkii waxaan ay ku tageen malaaxidada kuwa bilaadiinta ilahay wujuudkiisaba inkirsaan laakiin way ijtihaadaan waxay moodaan sidaan ay aaminsan yihin inay sax tahay marka inaan dhahno ayagana waa inay saxsan yihin baa ka laasimaysa waxaasna waa waxaan suuragalba ahayn muxaal waa waxaan suuragal ahayn haddaba taa waxaa ka laazimaysa inaan dhahno kulli mujtahidin fii al eh, masaa'il alcaqadiyati ima musiibun wa ima mukhti yani suuragal maaha in la dhaho waa musiib وأما التقليد تقليد كمية فهو أسوى أخذ قول القائل قفكي هذا اللي يري قول كيس إن لا قاتوي من غير معرفة دليله أسوى دليل كيس مركا لقرنين فليس منه كمد ما هذا التقليد كي أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم قول كالنبي عليه الصلاة والسلام إن لا قات لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قول كالنبي هو الدليل أسقى بالدليل ولا يحتاج إلى دليل دليل وما باهنا حكم لتقليدكم تعريف كيس وحوي اجتهاد التقليد لد بإسكويه markii ijtihaadka laga soo hadlay aya taqliidka la tilmaamaya taqliidka waxa weye akhdu qowli اlqaa'ili min hayri macrifati daliili qof yani hadal yidhi hadalkiisa inaad iska qaadato adoon daliilkiisi garanayn qof baa caalima wuxuu yihi waxani waa xalaal waa xalaal ba ahaa xalaal waa iska qaadata hadalkiisa iska qaadato wuxuu yihi waxani waa xaaraam ma xaaraan ba ahaa waa iska qaadata kaasa waxaa la dhahaa taqliid taqliid baa la idhahdaa inaadan wixii aadan daliilkiisi garana isla markaana xukumkiisii aad ka qaadato qofkaa yidhi un qofkaasaad ku taqliidisay ood ku raacday mana garanaysa hadii laweydiiyo ma garanaysa laakiin taa macnaheeda maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa haddaan qaadano inaan taqliid ku dhacnay maxaa yeele qowlka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaaba hee daliilkii laftarkiisii ah daliilkii la daliishanayaba ah marka qowlka nabig alay slam inaan iska qaadano inagoo garanayn meesha uu ka keenay iyo daliilku u cuskaday ma aha taqliid eh waxa weeye waa itibaac nabig alay slam qowlkiisa ayaan raacnay ama tliidkimiya fahuwa su ahdu qowl qaa'il qofkii hadal yidhi qowlkiisa in la qaato min hayri macrifati daliil ayadoo daliilkiisa la garanaynin falaysa minhu haddaba ka mid maha ahdu qowli nabiyi sala allah alay waslam la qaato ila anna qowla nabiy sal slam qowlka nabiga oo la qaato huwa daliil waaba daliil لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيسو نبي قول كيسو عليه الصلاة والسلام هو الدليل أسباب دليل كيا يحتاج إلى دليل وما بعنا ما لم يصل إلى الاجتهاد قفك عن درجة الاجتهاد كارين أيها الكلام ألف كتل معمية لم يصل المرء قفك دوسا قال إلى درجة الاجتهاد درجة الاجتهاد فالجمهور علماء وحي على أنه يجب عليه أن يكون واجب أن يقلد مجتهدا نقف مجتهدا وهو تقليدي قال تعالى له وحولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون war ahlu cilmiga weydiiya haddii aydan cilmi lahayn ooan waxba garanaynin dadka ahlu dikriga waxaa lagu jeeda ahlu cilmiga weydiiya ahlu qur-aanka weydiiya waqaala sal اllahu alayhi wasalam sidoo kale nebigu wuxuu ihi qataluuhu way dileen ninkaas qatalahum llah allaha dilay ayaganae hallaa sa'aluu may su-aal weydiiyeen id lam yaclamuu maadaama aysan waxba ogeyn aysan cilmi lahayn wayastawi fii hada arrinka waxaa ku siman alcaamiyi qofkii caamiga ahaa walcaalimi kii caalimka ahaa alladii kaasoo lam yabluq darajada ijtihaadka aan gaarin jaza la khayr waayahay qofka daraja ijtihaad aan gaarin dad kale way qof daraja ijtihaad gaaray iyo qof daraja ijtihaad aan gaarin way kala duwan yahin haddaba isku xugun ma aha qofka aan daraja ijtihaad gaarin culummada jumhuurku jumhuur culamada waxay ku tageen inay waajib ku tahay inuu qof mujtahida uu taqliidiyo qowlkiisa qaato saxiix qofkani waa muqallid mar hadduusan mujtahid ahayn marka waa inuu ahlu ijtihaadka u taqliidiyo ilahi wuxuu yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun bimacnaa ahlu cilmigii su-aasha weydiiya haddaydan cilmi lahayn taasaa tilmaamaysa qofkii hadduusan cilmi lahayn inuu culammadii su-aasha weydiinayo oo wixii ka qarsooma diinkiisa ama ishkaal ka galaa inuu culammada oo la noqonayo ninkii dakramay wuu dakramay marka hore dakar baa madaxa kaga dhacay oo madaxii baa dulheshamay dabeetana janaabo ayaa ku dhacday markaasaa wuxuu weydiiyey raggii la socday xilli qabowna way ahayd wuxuu weydiiyey inuu gebagabaysan karo markaas waa biyaabad haysta se u gebagabaysan wa inaad maydhataa wuu maydhay biyihiibaa meeshii duleeshnayd madaxa ee dakharu ka gaahay ka galay madaxii maskaxda u dhacdaceen ninkii wuu dhintay markiiba dabeetana arrintii nabiga calayhi salatu salaam baa loo sheegay dabeetana wuxuu yidhi nabiga alayh slam ereygan halka noogu qoray mualifku qataluu qatalahum اllah hallaa sa'aluu id lam yaclamuu inamaa shifaaءu اlciyi su'aal war may dadka cilmigale ay weydiiyaan oy masaladan kala tashadaan inta ay waxa wey ayagu u fatwoonayaan inaanu cilmi lahayn hallaa sa'aluu way dileen buu i allah dile qatalahum اllah bimacnaa lacanahum اllah bay culimadu ku fasireen way dileen hallaa sa'aluu warmay dadka cilmigale weydiiyaan idan lam yaclamu maadaamaysan ogeyn inamaa shifaa lciyi suaal jahliga dawadiisa waxaa wey suaal inaad culamada weydiiso waxaan cilmu lahayn haddaad kugu yimaado culamada weydiiy oo culamada kala tasho waaya haddaba qofka caamiga ah iyo qofka caalimka ah ee darajada ijtihaad gaadhin ayaa arrinkan u siman caalimkii darajada ijtihaad gaadhin laftarkiisa waa iska munqalidon laakiin culammada qaar baa waxay gaadheen mujtahid ilfutya ama mujtahid almadhab ama mujtahid almuntasib waxaa la yidhahda darajada ijtihaadkan soo tilmaamayna ijtihaadka heerarkiisa kala duwanaa qaar ka mid ay gaadheen marka hadday heerka gaadhaan way fatwoon karaan xataa darajada ijtihaad almutlaq yaysan gaadhin waana saynu hadda culimadu u badan yihiin culimadu inta badan hadda mayna gaarin darasa ijtihaad almutlaq laakiin waxay noqonayaan ama mujtahid almadhab ama wuxuu noqonaya mujtahid alfutya ama mujtahid wuxuu noqonayaa غير المنتصب المجتهد غير المستقل أما غير المنتصب المنتصب أي نقرية وهي كهذا هو قفك علمي أن درجة الاجتهاد كجاري تقليد المجتهد المجتهد قفك مجتهد كأها إنه تقليد قف مجتهدا إذا حدثت حادثة دعضها ضي دعضه واجتهد فيها المجتهد قفك مجتهد وكل اجتهاده فإنه لا يجوز له ومبنى أن قفك مجتهد كأه أن يقلد فيها مجتهدا آخر مجتهد كلإنه كنت تقليديه لأنه محايا لقفك مجتهد كأه متعبد وحلواء دون صري bima adaahu ilayhi ijtihaadu ijtihaadkiisu wuxuu gaadhsiiyo ama idaa lam yajtahid fiiha hadduusan dhacdadii ku ijtihaadin miyaa faljumhuuru jumhuurkii ayadan sidoo kale waxay ku tageen calaa annahu asagu qofka mujtahidka yalzamhu lijtihaadu ijtihaadkii inuu ku laazimayo waayo liqudratihi maxaa yeele wuxuu awoodi karaa calayhi ijtihaadkii walaa yajuusu lahu ooma bannaano an yuqalida hayru heyrkii inuu taqliidiyo markuu mualif ka soo hadlay qofkii muqalidka inuu taqliid dinayo qofkii mujtahidka ahaa oo qowlkiisa qaadanayo ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya qof mujtahida mujtahid kale ma taqliidin karaa oo hadalkiisa ma iska qaadan karaa wuxuu ku yihi haddaba haddii xaadie ay dhacdo masala dhacdo xaadie lagu sheegay waa masalo isla qofkii mujtahidka uu ku ijtihaado masaladaas uma banaano in uu ku taqliidiyo mujtahid kale masaladaas maxaa yeelay qofka mujtahidka ah asaga waxaa lagu addoonsaday waxa uu ijtihaadkiisa ku gaadhay wuxuu doonaba ama sax ahaado ama khalad ahaado kaas askar lagu adoonsaday laakiin wax uusan aaminsanayn ama uusan hubinin see qof kale ugu taqliidinayaa oo mujtahida oo asagoo kale ah oo sax iyo khalad bay ka suuroobayaan taasi waa haddii ijtihaad uu sameeyo wey haddiise ijtihaad uusan samaynin ka war oo masaladani hadda ku timid islamarkaana ijtihaad uu samayn qof kale oo caalim aho ku ijtihaaday masalada ku taqliidin kara qolkiisa iska qaadan kara oo fatwoon kara jumhuur culamaa sidoo kale waxay ku tageen marka ayada ah, inay waajib ku tahay inuu ijtihaado maxaa yeele ijtihaadkii u awoodi karaa umana banaanin qof kale ijtihaad qof kale uu taqliidiyo laakiin marmar badan waxaa dhacda ama marar qaarkood waxaa dhacda in qofkii mujtahidka ahaa ee waktigii cuyuuju ku noqdo oo u suroo weyday inuu he masalada baxti dheer ku sameeyo isla markaan uu arko culimo kale oo masaladan ka hadashay marka xaaladaasoo kale culimadu waxay dhaheen way u bannaan tahay inuu taqliidiyo qowlkaas mujtahidiinta kale ay ku tageen ama mujtahidka kale qowlka ku tagay wuu taqliidin karaa sidoo kale masaladii hadday ka qarsoonto intuu ku ijtihaado ku ijtihaado dee uu xukmu ka gaari waayo uu ku wareero markaas kalena wuu taqliidin karaa qof mujtahid kale wahaakada xaalad waxaa jira marka noocaas oo kale ah oo qofka mujtahidka ay u bannaan tahay inuu taqliid uu sameeyo marmarka qaarkood alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacala kitaabkiisa iclaam اlmuwaqiciin maruu ka hadlayay ijtihaadkii taqliidkii wuxuu tilmaamay in uusan jirin amada mujtahidiinta qof aan mara qaarkood taqliid samayn ma min imaam ila waqalada fi bacd masaa'il ma jiru yihi imaam ilaa masaaisha qaar wuu taqliidiyey yani masaaisha qaar wuxuu ku taqliidiyey aimadii ka horreeyey sida maalan yani asxaabtii ibn cabaas oo kale uu ku taqliidiyey masaaisha qaar ama ibn mascuud uu ku raaco masaaisha qaar ama uu ku raaco maalan zayd ibn abi thabit sida zayd ibn thabit sida dee imaam shaafici yani la dhaho usuushiisa iyo masaaishiisa agga dhaxalka wuxuu ku raacay dhammaanteed zayd bn aabit marka waxay dhaheen masaaisha qaar qofka mujtahidka waxay danta ku kalifaysaa mar qaarkood inuu ku taqliidiyo culamadii ka horreysay ama aimadii ka horreeyey inuu mujtahid ku taqliidiyo marka qofka caalimka mar walba inuu boqolkiiba boqol masale kasta ku ijtihaado way yar adkaanaysa marka masaaisha qaar taqliidku waa laga yaabaa inuu baahdo hada qofka waa bashar basharkuna waa iska daciif waaya صفة المجتهد مجتهد صفadiisa الذي kaasoo يستفتى فتوى la weydiinayo اتفق العلماء culamadu waxay isku waafaqeen على أنه شانية إذا أراد hadduu qof uu doono أن يستفتيa inuu fatwo weydiiyo qof kale فإنما يستفتي wuxuu fatwo weydiinaya un man curifa بالcilmi qofka cilmiga lagu yaqaano والاجتiهاadi والcadالة iyo اجتiهاad iyo cadaalada واشتهر أمره بذلika بينهم arinkiisana arrinkiisana uu sidaa ku cadaado baynahum ahlu cilmiga dhexdooda manaa dadka dhexdooda uu caan ku noqdo cilmi iyo اجتiهاad iyo cadaalad fain wujida haddaba hadii la helo cadadu min almujtahidiin tiro mujtahidiin calى darajaةi waaxidatin hal darajana ku sugan hal heer isku cilmi ah oo min sifaati اkamaal sifaatka kamaalka hal heer kaga sugan jaaza lahu waxa u banaan yuqalida inuu taqliidiyo man shaa minhum cid alla ciduu doono ayaa ka mid ah wاصaxiixu saxiix waxa weeye annahu shaniga yajuusu lahu inay u bannaan tahay an yuqalida inuu taqliidiyo almafduula kii laga fadli badnaa maca wujuudi اlfaadili kii ka fadli badnaa asagoo uu joogo wuxuu ku yihi qofka mujtahidka ah ee fatwada la weydiinaya sifadiisa waxaa weeye qof hadduu fatwo uu doonayo qofka uu fatwo doonayo waa inuu iska hubiyaa qofka uu rabo inuu fatwo weydiiyo oo su weydiiyo masale xukumkeeda u waa inuu iska hubiyaa qofkaas inuu cilmigiisa aqoontiisa diimeed meesha gaadhsanta wax ka yaqaano wey ou garanayo inuu qofkan ahl yahay cilmigi inuu wax fatwoodo haddaba waa inuu qofka uu fatwada weydiin yahay qof lagu yaqaano cilmi iyo ijtihaad iyo cadaalad arrinkaana caan ku noqon dadka dhexdooda oo dadka ku yaqaaneen qofkaas qofkii caalimka ah waa sheekhi waa muftigii waa mujtahidkii qof noocaasa ah fatwo la weydiin kara lakiin qof aan la garanaynba wuxuu yahay oo cilmiba aan lahayn hadduu doono waaba say dadka u badan yihiine fatwo lama weydiin karo dadka caamada maanta musiibada haysta ma garanaysaa dadka caamada ah qof kastoo wadaad ah oo khamiis qaba gadhna leh cumaamadna sita ama koofiyad qaba waxay moodayaan caalim sheekh bay moodayaan sheekhow su bay weydiinayaan marka masaladaasay qabsatay islaantaydii baan furay kada kada masale waaweyn bay weydiinayaan ama qof kasta waxa weeye muxaadareeya oo dadka wacdiya waxay moodayaan caalim mufti ah waa wax macruuf qof kasta oo muxaadaro dadka muxaadareeya oo intuu muxaadaro soo diyaariya xoogaa isku totoosiya aayaad iyo axaadiis iyo xoogaa wacdiya iyo xoogaa qisas iyo waxyaaba isku totoosiya iyo taarikh ka sheekaya waxay qof caalim oo mufti ah marka dadka su weydiinayaan aa shekh maslada bal ka waran bal taana noo fatuwo taasaa dhacday ninkii muxaadirkaa marka waxaa qabsanaysa ixraaj wax alla wuxuu ka hadlu garan waayo hadduu dhaho cilmi malihinna wuxuu isdhihi dadkii wadee dhahood ka dhacaysa wuxuu dhahaya qofkan jaahil buu ahaa hadduu u fatwoodana kaba daran waxa wey laba daran mid doono oo waxa weyaan masaa'iluusan u cilmi lahayn buu ka fatwoonaya marka waxaa fiican qofku markuu dadka hor istaagayo inuu dadka runta u shego war anuu caalim ma ihi mufti ma ihi dadka umaan wacdiyaa dadka maan u sheegaa inuusa u sheegaa fiican si dadka ugu hodmin haddii asagoo cilmi lahayn su-aal la weydiiyana uu dhaho niyo anuu cilmi ma lihiye nin wadaadoo maskiinaan ahaye garhkayga ha ku hodmin iyo khamiiskaygaan qabee culummada cilmi weydii ama masalan ii dhiib anaa sheekh caalima kuusoo weydiinaya anaa ku sheekh baan kuusoo weydiin doona anaa kuusoo sheegi doona ii sheeg marka ahlucilmigu marka ula noqdo lakiin inuu ku dhufto oo bisraday asagan cilmi lahayn taasi waxaa ka laazimaya khaladaad badan iyo gafaf badan qofkiina dembi buu ku dhacaya dembi buu ku dhacaya waaya haddaba haddii cadad min almujtahidiin ay jiraan buu ku yihi oo isku darajo ah isku cilmi ah isku sharaf ah isku cadaalad ah qofkii muqalidka midkuu doono ayuu takhliidin karaa jaaza an yuqalida lahu man sha'a minhum lakin ma dhici karta dee qofkii in cadad min almujtahidiin isku daraje noqdaan xagga cilmiga xagga cadaaladda xagga waxa weeye waracnimada wax kasta inay ka sinaadan wa adkaanaysa marka haddii ay kala tegsan yihiin horta ka u cilmi badan u warac badan u waracnimo badan ayaa marka la taqliidinaya hadday saman yihiin lakin dhacdo inay saman yihiin midku doono ayuu marka qowlkiisa taqliidinaya way bannaanta u yihi sida saxiixa inuu qofkii laga fadli badnaa uu taqliidiyo iyadoo uu joogo qof ka fadli badan bimacnaa qof laga cilmi badan yahay ma taqriidin karaa isagoo qofkii ka cilmi badnaa uu joogo way bannaanta yani waajib kugumaha qofka u caalimsan mar walba aad su-aasha weydiiso yani su-aasha kaa u cilmi badan waa weydiin kartaa kuwa kusoo xiga ama darajada labaad ah ama waad weydiin kartaa wahaa kada wuxuu ku yihi maa yajuusu fiihi taqliid taqliidku wuxuu ku bannaan yahay والتقليد تقليد كنما يجوز وحكم بنايا وكواجب في الفروع الفقهية فروع الفقه هيد أما في أصول الدين دين أصول السمية والعقيدة عقيدة فقد ذهب الأكثرون العلماء بضن كل حكوتة كما حكاه الآمدي سو آمدي أسوري واختاره هو سو دورته والرازي الرازي وابن الحاجب ابن الحاجب دورتين أنه لا يجوز لسبنانين التقليد في مسائل الاعتقاد مسائل العقيدة إن تقليد لو سمعي أو لا تقليد بل يجب وحواجب الاعتقاد عن دليل قفك إنه الدليل وحكا عقيدة أي واجب كواه wasawaun fi dalika arrinka waxaa u siman alcaamiyi qofkii caamiga ah walcaalimi qofkii caalimka ah yajibu cala kulli axadin mid walba waxaa waajib ku ah an yandura inuu eego fii malakuuti samaawaati wlard yani malakuutka samaawaadka ardada inuu eego macnaha milki ilaahay ee ballaaran iyo makhluuqaadkiisa waaweyn inuu ku fakiro maskaxda rogrogo ayaa waajib ku ah liyaslasu u gaadho ila iimaan iimaan uu rumaynaya biwujuudi alkhaaliqi allaha khaaliqa jiritaankiisa oo saxiixu muctamad waxa wey an alcaamiyi qofka caamiga ah in akhada hadduu qaato biqowli hayrihi قف كله قولك هذو قاتو من العلماء علماء كبدا جازما اسوا marka goynay bihi qowlkaas duna shak wax shak inuu soo jirin aw masay taraddada aw taraddud ama taraddud soo jirin duna shak wax shak inuu soo jirin aw taraddud ama taraddud bima naqalahu ilayhi wuxuu u soo raray wana marka ka shakin inuu ka taraddudin wa min al-aqida aqida fa inuu yujuz lahu dhalika arka inuu banaya وذلك محايله لان اكثر الناس ذاتك بدنكود لا يستطيعون النظر بارتان ما بقى كلام halkan ml wuxuu ku tilmaamayaa maa yajuusu fiihi taqliid waxa taqliidku ku bannaayay wuxuusan ku bannaanayn taqliidku wuxuu ku banaan yahay buu ku yidhi masaa'isha fiqiga ah ee farciga ah ayuu ku bannaya ama ku waajibaya qofkii uu taqliid u sameeyo masaa'isha fiqiga ah ayuu taqliidku galaa laakiin caqiidada ka war caqiidadii usuul diin waa caqiidadii usuul diin waa yidhahda caqiidana waa yidhahdaa taas taqliid ma galaa culamada badankood waxay ku tagay buri usuuliyinta badankood sida aamidi uu sheegay raazina uu markaa uu ku tegay ibn xaajimna uu ku tegey in aysan banaanayn in uu qofkii ku taqliidiye masaaisha caqiidada qof kale masaaisha caqiidada wuxuu ku leeyahay taqliid ma galo bale waxa waajib ku ah qofka muslimka ah in caqiidadiisa ku dhisnaato daliil can daliilay ku dhisnaato caaligii caalimkan arrinka way ka sameyn yihin qof kasta waxa laga rabaa inuu asagoo ku fikiro kownkan yaa abuuray yaa keenay saanicu u bahanya koonkii hadaba saalicaasi waa kee waa allah subxaanahu wa tacaala haddaba taasi ay keento ilahay uu rumeeyo marka eh, mualifku laakiin waxaa cajiibka waxa weeye nadar buu sheegay nadar nadar fi lkown yani ma kownka aragtidiisa ilahay lagu rumeeya yani wuxuu ka mid yahay adaliil min adila eh, waxdaaniyat illahi wa wujuudihi adilada tusinaysa ilahay inuu jiro oo uu waaxid yahay ayuu ka mid yahay kownkan laakiin daliilka ugu xoog badan waxa weya qur iyo sunnada qur iyo sunnada laga qaadanaya ilaahay iimaanka aan rumaysannahay iyo waxdaaniyadiisii iyo rabbinimadiisii uluhiyadiisii asmaadiisi sifaatkiisi qurranka iyo sunada laga qaadanaya wailaa kownkan caalamka dhan way arkayaan samadii iyo arradii iyo dayxii iyo cadceedii iyo yani makhluuqaadkan waaweyn ee kownka yaalla dadku way wada arkaan gaal iyo muslim inta badanna mayna rumayn ilahi subxana wa tacaala dadka inta badanna ilahay ku kufriya in yarba ilahay rumaysa wain tutic akara man fi lardi yudiluka can sabiili illah marka inta ku cibro qaadanaysa koonkan in ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo ku cibro qaadanaysa oo ilaahay rumaynaysa waa muminiinta waa dadka muminiinta ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey iimaankooduna wuxuu ka dhashay qur'aanka iyo sunnada haddaba qur'anka iyo sunnada asal u ah iimaanka ee koonkan aragtidiisun iimaan yani iimaanka lagama qaato in kastoo uu tusanayo uu yahay yani daliil weyn oo adilada ilahi subxana wa tacala wujuudkiisa tusinaysa siduu ninkii caraabigaaba yidhi albacaratu tadulu cala albaciir walaharu yadulu cala almasiir afa samaaun daatu abraaj wa ardun daatu fijaaj wa bixaarun daatu amwaaj afalaa yadulu dalika cala alkhabiir اlatiif wuxuu idhi saalada ama digadu waxay tusinaysaa buu ihi baciirkii awrkii digadan dhigay ayuu tusinaya haddaad diga meel ku aragta saalo geel waa waa saaladii geel geel baa meesha maray awr baa meesha martay albacaaru tadullu cala albaciir waalafaru yadullu cala almasiir raadkuna wuxuu tusinayaa socod haddaad raad aragto waxaad qof qof baa meeshan maray raad baa meeshan maray waa wax yaroo raada ah, yaad u daliishanaysaa wuxuu yidhi haddaba haddaad waxa taasi jirto fa samaaun daatu abraaj samadan weyn ee abraajta iska leh waa ardun daatu fijaaj iyo dhul wadooyin waaweyn leh waa bixaarun daatu amwaaj iyo bado hirar waaweyn iyo mawjado waaweyn leh afalaa yadulu dalika cala laiif alkhabiir maysan taas tusinaynin allihii laiifka khabiirka ahaa ee abuuray marka waa loo daliishan karaa laakiin dee daliilka kitaabka iyo sunnada ayaa wax kasta ka horeeya marka nadarka hadda uu sheegay waa nadarka ay culimmada ahlulkalaamka ay inta badan daliishadaan waxay leeyihiin iimaanka waxa u horreeya qofku waajibay waxa wey annadaru annadar baa ku waajibaya nadarka waa maxay inuu fakiro oo koon ku fikiro taasuu iimaanku imaanaya bay leeyihin kor iimaanku wuxuu ka imaanaya qofku inuu hogaansamo qur-aanka iyo sunnada qaal allah qaal rasul u hogaansamo marka uu rumeeyo towxiidka kelima towxiid ku dhawaaqo kaasaa awal waajibin cala muslim qofka muslim diinta islamka soo gelaya waxa horray ku waajibay waa inuu towxiid ku dhawaaqo waaya adilada waxdalada ilahay tusinaysa way badan yihin kun daliil way ka badan yihin daliil fitra ka mid ah bal suu yidhi abulcataahiya yani kulli shay oo makhluuqah waxa weeyaan wuxuu daliilu ilahi subxana wa tacala wujuudkiisa marka adilada wujuudka ilahi tusidaysa xasriga male wafii kulli shayin lahu aayatu tadulu cala anahu waaxidu wafii kulli taxriikatin wataskiinatin wafii kulli taxriikatin wataskiinatin abadan shaahidu wax kasta oo koonkan yaalla ilahay wujuudkiisa tusanaya iyo waxdaaniyadiisa laakiin taasi waa masalada uu sheegay wuxuu jumhuur usuuliyin baa saa ku tegey qofka caamiga inuusan ku taqliidin karin caalim masaa'isha caqiidada lakiin sidaa saxiixa wuxuu yihi qofka caamiga ah masaa'isha caqiidada qofka caalimka uu ka qaadan karaa hadduusan ka shakinin qofka caalimka wuxuu usoo naqliyey oo uu jasmiyo maxaa yeele dadka caamada intooda badan waxma baxdin karaan war masaa'isha caqiidada maaha wujuudka ilahay in la rumeeyo masaa'isha caqiidadu intaa waa ka xildheerta masaa'isha caqiidadu intaa waa ka xildheerta ilahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo nabig alah slam sifaadkiisa iyo aybiyaadkii iyo jannadii iyo naartii iyo qadarkii iyo masale daqiiqa caqidada ku jira qofka caamada see nu taqliidinayn see nu taqliidinayn maba garanayo waxaas maba adilada xataa ma fahmeeyeen qofka caamiga ah caalimku weydiinaya wuxuu leeyahay masalada xukunkeeda waa maxay masaladaas waa maxaan ka leenahay arrintaasi ma jirta arrintaa maxaan ka caqiidaynaynaa caalimka u jawaabaya marka taqliidkuu soo galaa caqiidadaas u soo gelayo masaaئisha kaleba laakiin aصl اiimaan qofku inuu yaqiin ku gaaro wayaan uusan taqliid u lahayn ilaahay inuu rumaysan yahay rasuulkiisana rumaysan yahay waa inuu yaqiin ay ahaato ma aha taqliid un qof baa ku yidhi ilaahay wuu jiraa haye ma jira ilahay hana waan rumeeyey bas nabi maxamed nabi buu ahaa ma saas ahaa bas waa iska rumey haddama waxa laga yaha muusan ka dhaadhacsanayn walidalik dad badan ba hadda iimaankoodu sidaa yahay oo ilaahay yani aan si dhab ah u rumaysnayn rasuulkiisana si dhab aan u rumaysnayn lakin taqliid un iska rumeeyo qawlan iila qawl la yidhi un iska raaco waa dadka ilaahay caayaya ee nabiga ala slam caayaya diinta caayaya waa dadka iimaankooda uusan halka u gaarhsanan xaylama warramaysnaba oma dhaadhacsana iimaankan dadkii markaan le ilahay baa jira nabi baa jira ala slam waxaas mama fahansanaba mama fahansanaba marka kuwaas waa gaalo waa gaalo wey waaya waa dad de diinta afahansanayn oo zanaadia ah we meel kastana zaman kastana waa la helaa zanaadiqadaas zaman kasta iyo mujtamac kasta ku jira dad zanaadiqoo de ilahay baan rumaysnayn iska uun dee qowl intay maqleen oo ka daba yidhi un haddii laga helo weeyaan waxyaabo tusinaya in iimaankooda uusan sax ahayn oo aysan ilahay si dhab ah u rumaysnayn waayahay tatabuc rukhas tatabuc rukhas fi taqliid rukhasta in lagu raaraaco xagga taqliidka الذي عليه علماء الأمة culamadu qolkay u badan yihiin min اusuliyin usuliyiinta وغayri min غeyrkood أنhu laa يجuuز inaysan banaanayn في تaqlid taqlidka inaysan ku banaanayn tatabuc rukhas rukhasta qofka inuu raaraaco لأن المرأة maxaa yeelay qofka إida facala hada hadduu sidan samay ruuxii rubama kharaja waxbaa la arkaa inuu ka baxo min ribqaة التaqliid mareegtii min ribqaة التakliif mareegtii takliifka inuu ka baxo famucdam masaa'il الفiqhi masaaئisha fiqhiga badankood khilaafiyatun masaa'il khilaafi ah falu akhada fi kuli masألati masأle kasta hadduu u qabsado r haduu aato i kuli ml malkaas haduu ka qaato bima yaruuqu lahu wx asaga u qoruxsan ee u dhaldhalaalaya u fiican wayashilu calayhi u fudud laasqada marka wuxuu ridi doonaa kaiira min atakaliif sharciyati wax badan oo takaliifta sharciyeed ka mid ah wahada kana laa yaquulu bihi caalimun qof caalima ma dhahayo min culama ummati culamada ummadda ka mid ah waman facala dalika qofka arrinkaas sameeyey faqad casaa wuu caasiyey ilahay buu caasiyey waxakaa alimaam abu isxaaq almarwasi alimaam abu isxaaq almarwasi oo aimada shaaficiyada ka mid ah wuxuu xukumiyey bifisqi inuu faasiq yahay qofka saa sameeya wadalika taasina waxa wey tusaalaheedu kan yaakhud inuu qaato biqowli abi xaniifa qowlka abi xaniifa inuu qaato fi cadami ishtiraad alwaliyi weliga inuusan shardi ahayn fi nikaaxi nikaaxi inuusan shardi ahayn inuu ku qaato wa qowli maalik qowlka maalik inuu qaato fi cadami ishtiraad ashuhuud markhaatiyaasha inaysan shardi ahayn qowlka imam qaato wa qowli ibni cabaas qowlka ibn cabaas ku qaato fi jawaazi nikaaxi almutcati nikaaxi mutcada banaanaanshihiisa inuu ku qaato fainahu asagoo yasilu wuxuu gaarayaa ilaa ibaaxiyatin ibaaxiyo wax kasta inuu banneeyo dho waa mubaax lam yaqul biha ibaaxiyadaas uusan dhihin xata aladiina yunaaduuna bilibaaxiyati kuwa dadka ugu yeedhaya ibaaxiyada ibaaxiyada waxa wax kasta in la dhaho wuu bannaanya wax xaaraana maba jiraba adduunka casamana allahu ilahi naga dhowra min azalli gefka waalhamana ilahi hanuun hanuuniyo arushta hanuunka wa iyo towfiiqa fi اlqowli wاlcamal wajcalna miman yastamicu اlqowla ilaah naga yeelo kuwa qowlka dhegaysanaya fayatabicu axsanu kiisa wanaagsan raacaya wayaxtaadu lidiini diinkiisa u dadaalaya fayuxasinuhu diinkiisa markaa adkaynaya o difaacaya waakhiru dacwana an alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin malif wuxuu kitaabkiisa wuxuu kusoo gabagabeeyey tatabuc rukhas rukhasta oo la raaraaco taqliidkuna waa shay tatabuc rukhasna waa shay way kala duwan yihiin marka taqliidka iyo tatabuc ruqas qofkii hadduu muqalid yahay waxaa laga rabaa inuu caalimka uu raaco qowlkiisa ama ha u adkaado ama ha u fuudaade qowlkiisa inuu qaato hadduu dhaho sheekh intuu su-aal weydiiyo sheekhu xukumka masalada waa maxay waa kada waxaasi waa xalaal uu qaato hadduu dhaho waa xaaraan inuu ka tago maaha in markuu dhahana waa xalaal inuu dhaho ha war waad fiicanta markuu dhaho waa xaaraan sheekhu bal yarkaade culamo kalena bal aan weydiinay masaladee bal kuwa kalena bal aan weydiinay iyaguna maxay ka qabaan uu raadi marka sheekh bal dhaha waa xalaal hadduu arko sheekh kale waa xalaal dhahaya bas warkanaa fiicane qolkanaan wacna qolkanaan qaadanayna taas way tatabuc rukaska haddaba tatabuc rukas haddaad tacriifina waxa weeye an ya'khuda shaksu min kulli madhabin ma huwa ahwanu calayhi wa aysar an ya'khuda shaksu qofki inuu qaato min kulli madhabin madhab walba inuu ka qaato maa huwa ahwanu calayhi waxa u fudud inuu ka qaato wa aysar kaasa waxaa la yidhahdaa tatabuc rukas yani madaahibtii uu isba bandhigaya u eegaya ka u fudud ayuu qaadanaya masale kasta culimada isku khilaafaan midna u dhaho waa xalaal midna u dhaho waa xaraam midna u dhaho waa mubax midna u dhaho waa xaraan midna u dhaho waa makruuh midna u dhaho mubax war kan mubaxaan qaadanayna haddana masale kale culimada isku khilaafeen midna wuxuu yihi waxan waa waajib midna wuxuu wlka fudud kaas waa tatabc rukhas kaas haddaba ma bannaan waa xaaraan wey culammada ummada waxay ku tageen buui usuuliyiinta iyo kheyrkoodba inaysan bannaanayn tatabuc rukhas qofkii caamiga ahaa inuu rukhasa rahraaco aqwaasha fudud inuu rahraaco walidalik ayuu sulaymaan taymi oo ka mid ah taabiciintiiba wuxuu ihi low akhadta birukhasi kuli caalimin ijtamaca fiika sharu kul haddii aad rukhasta qofka caalim kasta ruksadiisa aad aadato wuuu ruseeye ma baneeye harko idilbaa kuu kulma yui waxaa kaloo la yidhi man tatabaca rukhasa tazandaqa qofkii rukhasa raaraaca zindiiq buu noqonaya diinta ka baxaya indiiq waxa wya qofka munaafiqa ee gaalka ah. ee islaamna muujinaya hoosna gaalka ah ayaa zindiiq la waa munaafiq qofkii haddaba rukhasa raaraaca marka dambe zindiiq isku bedelaya diinta ka baxaya w manaha marka arin sahlan ma aha masaaisha fiqiga badankood khilaafka ku dhisan waa khilaafi qofka hadduu masale kasta waxii u fiicnaaday u fuday u macaan ee uu jecel yahay naftiisu ay jeceshahay uu raaco qofkaasi waxa weya muttabicu lhawa hawadiisu raaraacay ittabaca hawaaha afara'ayta man ittabaca ilaahahu afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaaha ilahay wuxuu bal ka warran qofkii ilaahiisa ka dhiga hawadiisu wax naftiisu jeceshahay afa anta takuunu calayhi wakiila marka taas waxa way itibaacu اlhawa walciyaadu billah hawadiisu qofka naftiisu waxay jeceshu raaraacay takaaliif badanna sidaa wuu ku ridaya takaaliif badan ayuu sidaa iskaga ridi doonaa taana wax ku tegey ma jiro culummada islaam ka mid ah inay bannaan tahay tatabcu rukhas bal ee qofkii arrinkaas sameeya caasi buu noqonaya faasiq ah imaam abu isxaaq almarwasin wuxuu ihi faasiq buu noqonaya qof faasiq ayuu noqonaya alijmac cala fisqihi baa la soo naqliyey waxaa soo naqliyey hayr waaxid min ahli ilcilm yani culimo badan baa soo naqlisa waxa ka mid ah culimada soo naqlisa inuu faasiq noqonayo ibn xasm abulwaliid albaaji oo maalikiyada ka mid ah ibn cabdilbar asna maalikiyada ka mid ah iyo hayrahu abulwaliid albaaji ibn cabdilbar ibn xasm intaasoo dhan waxay soo naqliyeen qofkii ruqasax raaca inuu noqonayo faasiq tusaale hadduu mualifka noo keenay tatabucu ruqas wuxuu yihi taa tusaalaheed waxaa weeye inuu qowlka abu xaniifa ku qaato fi cadam ishtiraad alweliy weligii inaan shardi uusan ahayn xagga nikaaxa gabadh buu raba inuu guursado markaas wuxuu leeyahay culamadu maxay kala abaan weliga maxay ka qabaan waxaa la yidhi maalan jumhuurulculamaa waxay dhaheen weligu waa shardi gabadha weligeed hadduusan kuu fasixin oo uusan ku ogolaanin inaad mehersato meherkeedi waxa markama jiraan wey ma asaxayo ah, saas qabaan jumhur culama badan saas ku tagan haa ah, haye yaa kale oo dee masalan qowl ka qaba abu xaniif abu xaniif muxuu leeyahay abu xaniif wuxuu leeyahay way bannaan tahay gabadhii bilaa weli la guursada aa ah, qolkaasa wacan qolkaasaan ubaahana weli maanta awliyadii arrintii nagu adkeeyaan oo gabadhii de haddaan weydiisana way noo diidayaan oo shuruuday nagu xidhayaan inaan gabbaati keenno inaan yarad keenno iyo badhaabadhaa iyo howlo hawsha nagu ballaarinaysaa marka qowlka abu xaniifa alelahay qowlkaasaa la qaatay waa kow bal hadda masalada shuhuudda markhaatiyaashana bal ka warran jumhuurul culamaa waxay qabaan baa la yidhi in uu shardi yahay laba shaahidayn in loo helo nikaax laa nikaaxa ila biweliyin wa shaahiday cadl waa in laba hahid laba marhaati la hela saasuu xadiiku tilmaamaya jumhuur culamada saa ku tege haye qowl kale ma jira ha wuu jira yaa qaba maali maali wuxuu leeyahay shardi ma aha shuhuud nikaaxa mar haddii la iclaaniyo oo durbaan lagu tumo oo dee la muujiyo oo ama dadka koox ay ogaadaan oo laga warhayo bas intaas iclaankaasa ku filan ee markhaatiyaal in loo keeno marka gabadha la meherinayo shardi maaha aniga labada qowl baan u qaadanaya qowlka abu xaniife ee nikaax bilaa weli inuu asaxayo iyo kaa maalik ee bilaa shuhuud inuu asaxayo iskugu kay dar gabadh baa guursanaya bilaa weli bilaa shuhuud qolka muxuu noqonaya qawlan lam yaqul bihi axad qowl uusan qofnaba dhihinba qowl he uusan qofnaba dhihin ugu horreyn kanoo kale haddaba waxaa la yidhahdaa talfiiq baa la yidhahdaa talfiiq talfiiq wuu ka khaasan yahay akhasu min tatabuc ruqas ruqasta wuu ka mid yahay laakiin tatabuc ruqas buu ka mid yahay laakiin ruqasta wuu ka duwan yahay ruqasta waxa weya hal caalim qowlku yidhi ee fududaa inaad qaadato maala inaad dhahdo ni culamada maxaa ka dhaheen nikax bilaa weli abu xaniifa keliya ayaa qaba inuu bannaan yahay inta kalema qabaan qowlkaas abu xaniifaan qaatay kaasa waxaa la tatabc rukhas laakiin hadduu laba qowl isku tarkiibiyo qowlkii abu xaniifa yidhi nikax bilaa weli waa asaxaya iyo qowlkii maalik ee nikax bilaa shuhuud waa asaxaya oo isku talfiiqi oo gabadh uu ku guursado bilaa weli bilaa shuhuud kaa waxaa la yidhahdaa talfiiq karkar baa laba qowl buu isku karkaray haddaba qowlkaas cid qabta maba jiraba gabadh bilaa nikax bilaa weli in bilaa weli bilaa shuhuud inuu nikaaxda asaxayo cid qabta ma jirta laa maalik baan qabin laa abu xaniifa an qabin laa culimada kale aan qabin qowl muxuu noqonaya haddaba zinu noqonaya nikaaxa noocaas kale nikax ma noqonaya zinu noqonaya waa fahamta soo ma ah gabadhi ula heshiiyada macnada waxway gabadhi ula heshiiyo dhaho hama ismaysan ahaa waa ismaysanahay waa hawsha dhammaatay waa fahamta soo ma saasay noqonaysa haddaba mualifku waxay inu kala qaado tabcu ruqas iyo talfiiqi tusaale kale mualifka inoo keenay Ah. kana hadaba a si iican u rumuubay nikaaxulmuta nikaax la yhahdo nikaxulmuta macnihiis waxa weeye in gabadhii muddo lagu heshiiyo marka aad mehersanayso odaad maalan bil baan isqabayna bisha wixii ka dambeeya nikaxasaas ku dhamaanaya waa nikaax muddaysan oo waqtiyaysan waqtigii islaamka bilowgiisii wuu banaanaa dabeetna nabig alay slam wuu xaaraantimeeyey dabeetna waa la baniyay dabeetna waa la xaaraameeyey ilaa qiyaami saaca waa fahanti sooma marka nikaaxulmutca waa xaaraan culamadu isku waafaqsan yahin xaaraan yahay laakiin ibnu cabaas ayaa laga wariyey qowl ah nikaxulmutca inuu bannaan yahay haddaba qofkii qowlka ibnu cabaas ku taga ibnu cabas maxa la yidhi waxaan soo gaadhay in la nasakhay inuu mansukh yahan soo gaadhay saa darteed asxaabtu way ku inkiri jireen asxaabta aad baa lagu ogoyn kareen arrinkaas waxaa ka mid ah asxabta ku inkiray abdullahi ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr baa ku inkiray oo aad uga canaanta ibnu cabaas arrinkaas marka nikaaxulmutca hadduu qofka ku taqliidi ka waran ibn cabaas uu dhaho maadaama ibn cabaas buu ku tegey nikaaxulmuta weliba waxa la wariya ibn cabas inuu ka noqday ibn cabaas maadaamuu ku tegey waxa weye qowlkaasaan qaadin haduu dhaa war te waxay noqonaysaa tataabucu rukhas nikaaxan waa nikaaxa shiicadu ay qabto maanta shiicadu nikaaxdu waa nooca weliba waxa aaminsan yihin cibaado inuu yahay dhawaado marka nikaaxulmutca qofki hadduu qaato uu dhaho uu bannaanya maadaama ibn cabaas ku tegey de wuxuu gaaraya ibaaxiyo inuu wixii ilaahay xaaraameeyey iska xalaashado ibaaxiyadani gaaladu ay had jaree dhahaan wax kasta waa xalaal wax xaaraana maba jiraba ila gaaladu xaaraan wax inagu xaaraan u aragno gaaladu xaaraan uma arkaan wax kastoo xaaraan waxay waa xalaal ila diin ma lahay mogta gaaladu ibaaxiyu ku dhacayaa buli marka ilahi subxana wa tacala arrinkaa naga ilaaliyo diinteena hanoo toosiyo tawfiiqna ilahina subxana wa tacala hanagu ilhaamiyo kuwa qowlka wanaagsan dhegeysanaya allah naga yeelo diinkooda u dadaala ee ilaashada ilaahay baana mahad iskale walxamdu lilaahi rabbi kitaabkeena saasuu nagu dhammaaday ilahay baana mahad iskale walxamdu lilahi rab اlcaalamiin alxamdu lilah ana lah wsalaatu wasalam ala rasul lah alي sl arina xaqa xaqa warzuqna itibaaca waarina albaila baila warzuqna ijtinaaba اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين